lah rb اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calaa rasuuli اllahi waalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol iyo shanaad ee ka mida min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaa xalay inoo dambeysay in qiraa'ada salaada jahriyada si dhexdhexaada oo mutawasida lagu wado codkana aan aada loo dheeraynin xaggana aan la gaabinin baabulistimaaci lilqiraa'a sheekhu hadda wuxuu baabaystay in la dhegaysto qiraa'ada imaamka alistimacu lqira'a qira'ada imaamka in la dhagaysto ama haddii axad kale qur-aanka akhrinayo aada dhagaysato waxadaanaa qutaybatu bnu saciidin wabu bakr ibn abi shaybata waisxaaq ibnu ibraahiima kulluhum can jariir dhammaantood saddexdaa wadaad qutaybe iyo abu bakr iyo isxaaq can jariir bay ka warinayaan qaala bakr abubakr bn abi shayba isagu wuxuu yidhi markuu jariir ka qaadanayay xadaanaa ama uu ka tabinayo cafwan xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid adabbi ayuu u jeedaa labada wadaadee kale waxay ku gaabsadeen can jariir inay dhahaan saas u jeedaa imaamku can muusa bni abi caaishata alhamdaani can saciid bni jubayr alsadi can ibni cabaasin cabdillaah fii qowlihi caza wajal ilaahay hadalkiisa ah buu ka yidhi markuu fasiraya ibnu qur-aanka markaad meersanayso lisaanka carabkaada qaale ibnu cabbaas wuxuu yidhi ayaddaas sababkeed sabanusuulkeedii buu ka warramayaa isagoo isku dayayay saxaabigu inuu macnaheeda inoo fasiro qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas kaana nabiyu nabigu waxaa sala allahu calayh waali wasalama idaa nasala calayhi jibriil jibriil markuu ku soo dego calayhi cala anabiy bilwaxyi waxyi uu kula soo dego oo meel qur-aani ka mida ah. waxyiga sunnada ama ah kaana mima yuxariku kaana mima yuxariku mimadaas rubamaa bay ku fasiraan wadaado badan kaana rubamaa yuxarik bay ka dhigan tahay marka kaana mima yuari kaana rubamaa yuxarik ah, waxaa laga yaabaa inuu dhaqaajiyo bihi qur-aanka iyo waxyiga lisaanahu carabkiisi iyo washafatayhi dibnihiisa labada bishimood fayashtadu calayhi waxyigaa ku adkaanaya nebiga oo haddee qur-aanka asagaa culus innaa sanulqi calayka qowlan haqiila marka haybada malaga iyo qur-aanka culayskiisa iyo maqaamka ayaa keenaya shiddada iyo culayska keenaya bacdu ahlicilmi faqaraadkan taqdiim iyo ta'khiir baa ku jira yidhaahdaan oo ishtidaadku iyo daraasho iyo culaysku wuxuu imanayaa bacda anusuul bacda annusuul ee ma aha inay shiddadu gadaal imanayso inay shiddadu gadaal ka imanayso oo marka waxay noqonaysaa kaana yashtadu calayhi اlwaxyu waxyigaa ku daraan jiray fakaana rubama yuxariku bihi lisaanahu wa shafatayh waxyigu markuu nabiga qabto ku daraado isagoo ka baqaya aayadihii loo meeriyey inuu halmaamo ama uu hafo ayuu nabigu markaa marsanaya ku celcelinayey macnahaasay marka uga jeedaan taqdiimka tahiirka fakaana dalika arinkaa culayska uu qur-aanku iyo waxyigu dhaqdhaqaajinta bishimaha u dhaqaajinaya iyo carabka yucrafu waa la garan jiray minhu min arasuul calayhi اsalaau wasalaam faanzla allahu tacaala yacni nabigu dadaal iyo jeclaysi uu jecel yahay waxyiga loo waxyoonayo waxaad jeceshahay islamarkaaba adoon la dhammaynin baad ku boobtaa ood boobtaa markaad danaynaysa hadalka aad u rabto markaasuu ruuxa wuuu ku le aan kuu dhammeeyo u kaadi ma sugi kartid marka nabigu jacayl iyo xubbi uu qabo kitaabka ilaah iyo waxyigiisa ayuu u boobayay iyo ka baqaya in uu halmaamo ama wax ka fakado marka ilaahay baa u ballanqaado waxaa la iska nabi allah iska dabci hawshaas annagaa kuu ballanqaadayne faanzala allahu tacala ilahay baa soo dejiyey laa tuxarik ha dhaqaajinin bihi bilqur'aani walwaxyi lisaanaka carabkaada litacjala inaad la degdegto darteed bihi bilqur'aan ay biakhdihi adoo doonaya durba qaayibtood qabatood xifdido hadha dhaqaajin carabka iska sugballe adugu dhegayso markuu dhamaado annaga asagoo dhammaystiran kuugu celnay ina calaynaa jamcahu wa qur'aanah ina calaynaa dushayada waxaa ah ilaahay baa hadlaya wa tacaala jamcahu qur-aanka ururino fii sadrika inaan laabtaada ku ururino ood qabato annagayna saaran iyo qur'aanahu meerintiisana haddana kuu meerino intaan qalbigaada ku ururino haddana inaad kuu akhrinood annagayna saaranta ay ina calaynaa ibn cabaas baa fasiraya ina calaynaa dushayda waxaa saaran mas aanu qaadnay an najmacahu inaan ururino qur'aankii fii sadrika laabtada iyo xabadkaad qabato wa qur'aanahu qur'aan marka hadda waxaa weeye qiraa'ada laga wadaa wa qur'aanahu ay qiraa'ataka iyaah iyo inaad akhridaba annagayna saaran tahay wa qur'aanahu ay qiraa'ataka iyaah in aad xifdido ood qalbiga ku qabato haddana aad akhridood carabka ku dareeriso annagayna saaran tahay fataqra'u markaasaad akhrinaysaa wey faidaa qara'naahu calayka markaan kugu dul akhrina qur-aanka ayib qara'naahu laba riwaaya ka soo ibn cabaas qara'naahu in talawnaahu laga dhigo oo aan meerino oon kugu dul akhrino ama bayannaahu wa fasarnaahu marna waa qiraa'adii lafdiga ahayd marna waa bayaankii macnawiga ahaa labadaaba imaamku way ka sugan tahay waana lagu fasiraa faidaa qara'naahu ay bayannaahu haddaanu kuwa caddayno markaad marka qara'naahu bayaan iyo caddayn ka dhigto fattabic qur'aanahu amal baad ka dhigi ku dhaqan baad ka dhigaysaa faidaa qara'naahu markaan caddayno axkaamtiisa iyo macnihiisa kugu caddayno fattabic raac weeye bimacnaa ku dhaqan fattabic ku dhaqan qur'aanahu ay bayaanahu idan caddayntaas iyo sida lagugu jeexjeexay umar haddaad marka qiraa'a ka dhigtana waa iswada raacin faidaa qara'naahu alayka markaannu kuu meerinno fattabic raaway qur'aanahu ay qiraa'atahu sida lagugu ahriyay u ahri labadaa macnoba waa lagu fasiraa marka imaamkuna way ka suganta qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas waxaa laga wadaa aayadda dambe faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu ay anzalnaahu fastamic lahu hunaa marka waa qiraa'adii buu ku fasiroo bayaankii kama wada marka anzlnaahu markaan dejinno faidaa qara'naahu ay anzalnaahu faاtabic qur'aana waa maxay ay fastamic lahu raacoo u dheg raarice oo hadle lanna nabiga waxaa laga rabaa istimaac iyo insaan istimaac iyo insaan istimaacu waa inaad shayga u dheg raariciso insaadkuna waa inaad aamustodan hadlin marka waxaa dhici karta shayga inaad dhegaysanayso xaggana hadlayso marka way kala duwan yihiin dhegaysigu iyo insaadku fastamic dhegayso u dhagraarici wa ansid waa maxay aamus insaadku waa inaadan hadlin istimaacuna waa inaad dhegaysato ina calaynaa dusheeda waxaa sara nabi allow bayaanahu inaan cadayno ay an nubayinahu bilisaanika carabkaad inaan ku cadayno on ku dareerino fa kaana waxaa suubano idaa aataahu jibriil waagi dambe inta aayaddu ay soo degtay weeye jibriil u yimaado aطraqa goroduu laalaadin jiray nabigu ama waa dhag jiray faidaa dahaba jibriil markuu tago qara'ahu qur-aanku nabiga dareerin jiray kamaa wacadahu allah siduu rabbi u ballanqaaday muxuu ka rabaa imaamku halkan haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanku markuu degahayaba laydhaha boobin ha ka daba akhriin ha garab ordin dhegayso aayadda u dambaysa markay dhammaato jibriilna kaa tago innagaa kugu soo celinayna wuxuu ka rabaa imaamka la garo ordi maayo quraa'ada qur-aanka waa dhegaysan raaricin laysma garab ordowe qur-aan laskama garab akhriye waa lasdhgaystaa waa lasdhegaystaa saas darteed buu nabigu diiy sal l slam in barkood muslimiinta barkood barka kale uu qur ku dhibo ama uu qiraa'ada kale uu kakale ka gedmiyo ama imaamka la garab ordo waa soo maray macnahaasu imaamku hadda ka rabaa xadiidkan xadana qutaybaة bn saciidi qal xadna abu cawaanata wadax bn cabdlah ashkuri can musa bn abi caaishaةa can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma fii qowlihi tacala laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih qaala wuxuu hi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa yucaaliju kii kala kulma yucaaliju kii kala kulma mucaalajada macaani badan baa lagu ilaaqaya saa un iska dhaaf soomaali ahaan min altanziili ay min alwaxyi waxyiga dejintiisa shiddatan dhibaato iyo culays buu kala kulmi jiray xadiidka caaisha iyo xadiid badan baan hawsha cadeeya hadda lagu noqon maayo kaana wuxua yuxariku shafatayh idan sina tan hadda marka saxan oo shidada horaysa taxriiku shafatayn walisaanna waa aar min aahaari shidda marka taqdiimkii taakhiirkii wadaadaha qaarkood tilmaameen ariiqii hore kana caddaynay kaana wuxuu nab sal slam marka waa celiya macluum shiddada iyo culayska iyo haybada iyo iqalka uu qur leeyahay ayaa ah ciladii keenaysay taxriiku shafatayn ayb yuxarikuu dhaqaajin jiray shafatayhi dibnihiisa labada bishimood ayuu dhaqaajin jiray suu u qabto u qaayibo faqaal ibnu cabaas wuxuu igu yidhi markuu ardaygiisii saciid uu tabinaya xadiidka ana uxarikuhumaa labada bishimood baan dhaqaajinayaa kamaa kaana rasul lah sal l slam yuxarikuhumaa siduu jiray tan marka waxay baabi'isay waa mursal xadiidku waa mursal ibnu cabaas fii awaa'il ilwaxyi qaangaadh ma ahayn ama ma dhalanaynba maba dhalanaynba ama qaangaadhba ma ahayn ama ilmo qaadan kara xadii cilligaa ma ahay nimankii ku bushiyey marka riwaayadan baabi'isay idan waxay macnaheed waxaa nabiga ugu celiyey calayhi salaatu wasalaam oo isagoo weyn oo haddii cilmiga qaadi kara yuusan qaan gaadhinbe iyuu nabiga ugu celiyey waa kule waxaan kugu dhaqaajinayaan kuu tusahayaa siduu nabigu iyo tusa calayhi salaatu wasalaam ila nabigu waa hore dhacay ayuu nabigu ku celin jiray ku naqi jiray calayhi salaatu wasalaam saa darteed ba qisooyin waaga hore dhacdooda aysan joogin bay warisaa bilitisaal ku warisaa kadalika ibn cabaas radi allahu tacaala canhu canhuma eh, cafwan faqaala saciid mujbarasna wuxuu yidhi ardaygiisii ahaadee muuse iyo tabanaya ana uxarikuhumaa labada dignood baan ku dhadhaqaajin kamaa kaana ibnu cabaas yuxarikuhumaa siduu ibn cabaas igu dhaqaajiyey baana kugu dhaqaajinaya faxaraka saciid baa dhaqaajiyey shafatayhi faanzl allahu tacaala ama faxaraka markaas waxaad u celinaysaa suubanihi sal l slam markan waxaad moodaa in eh, hadalkii hore laga sadrika ina calayna jamcahu ay jamca alqur'aani fii sadrika laabtaada in lagu urursho uma taqra'hu kadibna aad akhrido adoon indhaba ka shakisanayn faidaa qara'naahu fattabic qur'aana qaala wuxuu yidhi waxaa laga wadaa fastamic dhegayso wa ansid faidaa qara'naahu markaannu akhrino fastamic dhegayso qur-aanka qiraa'adiisa wa ansid xaggana aamus weeye ansiddaa marka waxay hadda horta lagaga reebaya suubanaha ee dhaqaajinta bishimaha iyo dibnaha u dhaqaajinaya iyo carabka marka carabka iyo bishimaha la dhaqaajiyo hadal bay la mid yihiin marka ansid ha hadlin weeye bishin ha dhaqaajinin carabna ha dhaqaajinin qur-aankana dhagayso fastame uma intaa kadib ina calayna an taqra'ahu uma ina calaynaa bayaanahuna wuxuu ku fasiray hadda riwaayadan dambe inaad akhrido annagayna saaran tahay qaala wuxuu uhi fakaana rasuul la sal l slam ida ataahu jibriil wix intaa ka dambeeye wey istamaca waa dhagaysan jiray waansatana waa qadaran tahay hadda faida nalaqa jibriil markuu tago qara'ahu nabiyu nabiga akhrihi jiray qur-aankii aqra'ahu sida ugu meeriyey jibriil sida ugu meeriyey ayuu oola iman jiray illan loo ballanqaaday qur-aan ilaa shan weeye maxalu shaahidku sheekhu ka raba qiraa'adan iyo sabanusuulka aayadda iyo macnaheeda iyo tafsiirka ibni cabaasba waxaa weeye qur-aanku wuxuu mutaa weeye hadduu degahay iyo haddii la in la dhagaysto in la garab ordo ama la dhaqaajiyo carab ama imaamka lala qabsado ma muto wey hawshaasi waa ka culusya marka saasuu imaamku ka wada baabuljahri biاlqira'ati fi الصubxi wاlqira'ati cala اljin wuxuu baab yahay in salaada subax qiraa'ada lala jahrayo oo ay sunno tahay in lala jahro iyo wاlqira'ati cala اljinni iyo jinka diinka hadday codsadaan in loo sheego ama la gaadhsiiyo in lagu dulqariyo diinka qur-aanka la gaadhsiin karo waaba haddaad jid adugu is marka hawshaasi ambiye iyo waxay u taalla rusule laakiin adugu haddaad jinba is sida kuwiina hadda ee dadka xanuunsan qur-aanka kale jinku markay idin yimaadaan ama ay hadlaan qur u tabiyo dacwada u gudbiyo tawxiidka ugu yeedho islaamka ugu yeedho baasha keliya un ka baxyaysan noqonine ka dhaqaaq meesha maxaa ku dhagay yay noqonina waa in horta tawxiidka loo sheego la islaami way fiicantahay way fiicantahay bacd اlxufaad اlkibaar alimaam اlkhalaci waxaa la sheegaa in masaajidkiisa uu qayb dhan loo bannayn jiray niman jinoo culummo oo xer oo diinta barta xerowgii qaybtooda fadhiistana ay kelida ku dhufan jireen naga durub lacaggan nooga durub marka waxaa weeye dee hawsha hawlo kale wey waa hawlo kale kley dahab siirku ku sheega wadaadka tarjamadiisa ibn kaiirba xadaana shayban farukh alxabaiyu qaala xadaana abu cawaanata wadax ibn cabdulahi yashkuri can abi bishrin xalaynu soo marray waa jacfar ibn abi waxshiyata ama jacfar ibn iyaas abu waxshiya iyaas la yidhahdaa can saciid bni jubayrin ariiqi hore muxuu ahaa muusa bn abi caaisha can saciid tanna waa can abi bishrin can saciid can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal ibn cabaas wuxuu yidhi ibn cabaas asagu hawlu inkiri jiray buu hadda ka hadlaya imaamku hawlu inkiri jiray inkirkiisuna waa sax inkirkiisuna waa sax jinku maalinkii suubanaha la diray calayhi salaatu wasalaam ilaa xilliguu dhimanayay ilaa dhowr goor bay ugu yimaadeen maka dhowr goor ugu yimaadeen madiina dhowr goor ugu yimaadeen saxaabi walba marka qisada uu goobjooga ahaa ayuu ka warramaya ayuu ka warramaya cabdullahi bn mascuud ibni cabbaas iyo abu hurayra saddexdaas saxaabina qisooyinka jinka ee nabiga la kul uu la kulmay ama diinka u gaadhsiiyey aad u wariya marka nafyiga ibn cabaas uu anfinayo waa qiso ku saabsan awaa'ilkii bicsada iyo risaalada weeyaan ee ma aha markii dambe iyagoo muslimiin yimaadeen ama nabigo madiine ugu yimaadeen ama dabayaaqadii cahdigii makiga ahaa ma aha maa qara'a rasuulullah rasuulka ilaahay ma akhriyin qur'aan cala ljinni kuma akhriyin jinku ka hadlayo waa jin khaas ah waa jinkii markii cirki jinki intay iskorkoraan soo dafi jiray malaa'igta xogteedii iyo howlaha hoose ee asraarta ah loo diiday nabiga xilligii la dirahayay ama awaa'ilka markii la dirayba oo cunaqabatayn xagga akhbaarta jinki la saaray waxay isku dayeen inay bal war helaan oo sababka keenay cirka in la xidho oo sirtii la adkeeyo oo malaa'igta hawsheeda la bedelo oo samawaadkii la geli waayo ciidan bay direen afar dajay u kala dhaqaaqeen markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam meel nakhla la yidhaahdo salaad fajar ku tukanaya ayay ka soo ayagoo sagaal ah sagaal ninoo jino qayb waxaa loo dira xaggaayo bari qayb galbeed baa loo sii daayey qayb koonfur qayb waqooyi qaybtii soo aaday tihaama najdi wixii ka dohda xagga xeebaha soo aaday oo maka iyo dhulkan madiina dhulkan soo aaday ayaa salaad fajar nabiga ku tukanaya meel nakhla la yidhaahdo kulmay qur bay dhagaysteen saxaabi jin oo zawbaca la yidhahdaa sagaalka nin ku jira oo xaafidku u baabaystay alisaaba iyo kutub saxaaba loogu baabaystay waa dambana geeriyooday ayib oo bacd lmuslimiin xabaaleen dhibba ma marka taasuu ka hadlahayaa qisadaa hore marka jinkii xoogdoonka ah wax raadinaya ay nabiga ka duldhaceen kadib intay qur-aanka dhegaysanay ay iska tageen muslimiin waxay idhaahdeen nabigu maalinkaasu la kulmay jinka way wada fadhiisteen wuu arkay waa la wada xaajooday kadibna waa la kala tegey taasuu diidan yahay ayagoo socday ka duldhaceen qur-aankii socdeen bay dhegaysteen warbay qaadeen waa laabteenba mooye nabigu mana arag lamana kulmin buu u jeeda imaamku ka hadlaya marka ha qaadanin qisooyin kale sugnaa inuu dafirayo ma qara'a rasuullah rasuulka ilaahay ma akhriyin alqur'aana cala ljinni qasdan wey qasdan nabigu maba ogaba inuu jin meesha yimid oo uu nabigu lama socdo wmaa ra'aahu mana arag maalinka ayadaa oo qaabkay ahayd qisadaas ibn cabaasow wuxuu hi inalaqa rasuullah rasuulka ilaahay baa tegay sal la alay waslam fii طaa'ifatin koox min asxaabihi ka mid asagoo la socdo nabigu tegey xaggee buu aaday ilaa suuqi cukaadin suuqa cukaad la yidhah waa suuq fi ljahiliya haddana iska baaba'ay oo marka ku yaalay meel طaa'if iyo udhaxaysa nakhla ayib ay weeye bisha dilqacda waa suuq gabayaa ah. suuqna suuq iska furan kiinan kale suuqna waa suuq sanadkii mar la furo oo markaasaa la iskugu imaan shay walboo naadira la keeni kadibna maalmaha la joog lagu kala tegaya galbeedkaas etoobiya kale waxaa ka jira maalinka khamiista ama talaadado kale suuq la yimaado oo dib aan lagu suuq noqonaynin bishii mar la qabto sanadkii mar la qabto almuhim suuq filjaahiliya u ahaa oo reer tihama weliba ay lahaayeen oo reer koraadka aan shuql iska lahaa bisha dilqacda la qaban jiray labaatan beri bunuu suuqa furaan jiray labaatan maalmood labaatanka maalmood marka qabiil walba waxay hayaanee badaca ay keeni jireen nin aftahan oo afmaalana way keeni jireenoo hadla oo qoyska qabiilkaas ma'aairtiisii iyo wanaaggiisii iyo gobonimadiisii iyo raganimadooda ka sheekeeya iyo waxay dagaal dhigeen iyo waxay ragumaadeen iyo waxay gabdho wanaagsan leeyihiin iyo waxay hanti dhahayaan bandhiga iyo nin gabyaa asaguna balaaya oo gabay ku siixiya qabaailka kale meeshaas lagu faantami jiray labaatanka beri waa kala bixi jiray marka nabigu dhowr goor buu tagay dacwo u tegey xasaan ibnu taabit dhowr goor buu tagey ka gabiyey marka xaakim baa fadhiya ragga gabya kala saara ragga geedka ka hadlee afka ku hadleen gabyina rag baa kala saari jiray marka waa la saxahayaa lajnatu taxkiim baa jirta suuqaasuu ahaa nabigu suuquu tegey caamidiina qaasidiin ayagoo u socdo u jeeda ilaa suuqi cukaadin waqad xiila asagoo la kala teeday bayna shayaaiini wa bayna khabar اsama xilliga uu nabigu baxayo waa xilli laga manciyo weeye oo loo diiday shayaaiintii in xogti badnayd ee cirka ay ka heli jireen ay helaan siraha intay iskorkoraan baysirta iyo sheekaday malaa'igta ku sheekaysane xagga alla ka timid iyo wax ka dhacaya dunida iyo akhbaarta waxyiga ah ku darahayaan marka kahanada ku badnayd kihaanada iyo kahanada ku badnaa wadanka carabeed wadan walbo diintu ku yaraato iyo bulsho walbo xaq iyo waxyu ku yaraado waxaasay marka waaga dambe ku mashquulaan waqad xiila bayna shayaaiin markay sunnadu iyo khayrku yimaadana kihaanada iyo jinka hawlihiisa waa yaraataa caalamulislaami meesha ugu sixir badan ee ugu jin badan waa maqrib marocco dhulka loo yaqaano hadda markay sunnadii gaadhay oo diinkii faafayna waa meesha ugu ruqaad badan wey mucaalij dadka qur-aanka ku tufa iyo ruaad adduunko dhan waxa jooga iyo inta marooka joogto marooka ka badan baan malaynaya ayb waqad xiila iyadoo la kala teeday bayna shayaaiini wa bayna khabariisa xilligaasuu nabigu baxay wa ursila la diray calayhim cala shayaaiin ashuhub jamcu shihaabin dambaaburo iyo dhimbilaan lagu sii daynaya farajacat shayaaiinu shayaaiintii baa soo laabtay shayaaiintu waa jinka qaybtiisa gaalada ah muran badan baa ka taangood hadduu jin muxuu yahay xaggee ka yimid war badan baa iska jira laakiin ra'yiga u roon waxaa weeye jin oo dhan ibliis baa dhalay jin oo dhan ibliis baa dhalay sida basharkuba aadam u dhalay calayhi الsalaaة wasalaam abuna aadam waa abulbashar wa huwa min albashar abuna aadam bashar iyo bini aadam asagaa dhalay asaguna waa aadam asna waa bashar yani jinsigiisa laga hadlaya jinsiisu jinsu malaa'ikana ma aha jinsuljinina ma aha marka aadam waa abulbashar ibliisna oo aabbaheen nafta u keerayla waxaa weeye waa abuljin waa abuljin jinka qaybtiisa gaalada ah ayaa hayaadinta la yidhaahdaa qaybtiisa gaalada ah ayaa shayaadinta la yidhaahdaa jaan iyo jin qolyaa kala qaada oo ku wareerin jaan waa koox gooni ah jinna waa koox gooni ah shayaadiin waa koox kale warkaasoo dhan waa wadaadda qadee laakiin sida u roon waxaa weeye jinku waa bashar oo kale bashar aabbihii maxaad tidhaahdeen waa nabiyulaahi aadam calayhi salaatu wasalaam jinna awowgii aabbihi waayo waa ibliis qaybta gaalowday shayaaiin ee kafarada shayaaiin baa la yidhahdaa ninkii aan gaaloobinna weli jinkiisibuu joogahayaa jinkiisibuu taagnaanayaa gaalnimadu hadduu edabdarro gara ku darsado mooryaannimo iyo dhac iyo balaayo iyo qaqablanimo ku darsadana cifriid iyo maarib baa la yidhahdaa inagoo bashara muslim baad noqon kadibna haddaad hallowdo maxaa lagu dhihi faasiq iyo tuug iyo mooryaan iyo dhabajiif iyo dayday iyo jiri magac badan baa lagu bixinaya marka adugu inahaasaa ugu ron jaanka qolyaha la yidhaahdo ay soomaalidu sheegaan waxay sheegeen wadaadaha qaarkood inuu yahay mulukljaan mulukuljin jinku boqorray wuxuu leeyahay iyo iyo racyad buu leeyahay dadku ma sinno annaasu macaadin wakadalika aljinnu macaadin asaguna qabaa'il iyo kooxuu kale leeyahay marka boqoradooda iyo qolyaha royal familiga ah ayaa jaan la yidhahda qolyaha sheega nimanna waxay leeyihin maa jaan iyo jin waa isku mid wahuwa daahiru اlqur'aan qur-aanka daahirkiisu jin iyo jaan waa isku mid wakhalaqa aljaanna min maarijin min naar marka isku mid inay yihiin baa raajixa oon waxbaa la kala qadqaadin ayagu waama boqorro ha yeesheen ama shacab iyo reemiya ha yeesheen subanu wuxuu inoogu daray calayhi salaat wasalaam jinku inay saddex qaybood yihiin inay saddex qaybood yihiin ruuxu jin qaba waa lagu kacayaa marka jin laga sheekeeyo saa ruuxu jin qaba marka jin laga sheekeeyo waxbuu dareemahayaa waxay dheen somaalinin soo maray waa li loogama sheekay markaasuu calallaha dhiganaya marka yaanaad dhib idiin geysanayne ragga waa la wada saarayan laga yaabaaye nabigu wuxuu inoogu diray calayhi salaatu wasalaam jinku waa saddex qaybood qayb xamaarata iyo qayb duusha iyo qayb xoolodhaqataa xadiidka calaa dacfin fiihi cinda bacdi ahli lcilmi sida raajana waa xadiid qayb way duulaanoo sida shimbiraha iyo haadda iyo waa qaybta duusha waa qaybta soomaali rigaysatay ruuxaanta loo yaqaan qaybta idin rigaysatay ruuxaanta iyo mingiska iyo booranaha dhihi jirteenee soo degay soo deg reer koonfureed baa hawlaha ku fiican adoomaa aqaanee qaybahaas marka waxaa la yidhahdaa waa qaybta duusha nabiga inoo sheegay qaybna waa xamaarato oo halaq iyo abeesi iyo mas iyo waxna xamaarto weeye ah, ee soomaalida kuma daarehana daari laya caanaha lagu saydhae la ahbiye ee guriga loogu guura markay bixi waayaan malmalkii xabaakadii lagu shidi jiray soo garan maysaa waa halis qaybtaa madiinay ku badnayd madiina aad u fadhida waa kii nabigu ka digay waanu gaari doonnaa kitaabu fii saxi muslim baynu gaari doonnaa cawaamir baa layidhahdaa guryahay iyo xaafadaha kama dhammaadaan xaashagaradhax iyo maansalowole iyo waxaasay iska dhigaan mulac iyo amuur waxaas iska dhigayaan marka waxaa wanaagsan intaadan waranka ku boobin iyo eebada inaad iskala hadasho ooba intaasoo jin yihiin oo muslim yaho disho bacdulmuslimiin baa jin muslimiin intay laayeen mag u qabsadeen umuna caashay la wiil buu naga dila mag baan kala baxaynaa jin hadday ku dhaarta xaggeed aadi waa mushkilo maogta marka waxaa weeye kuwa noocaasi xamaaratada xaafadaha iyo guryahaasay u badan yihiin gurigay soo geliyo musumxaayo iska dhigo waa balaayo marka waa la yskala hadlaa waa nabigu ka yidhi dhaariya saddex goor hadduu bixi waayo waa shaydaane dila bimacnaa waa mooryaane iska celiya gaal mooryaana waa iska celiya hadduu muslim yahay iyo hadduu ku kala yaab inuu kaa tago u baantama ka dhaariso ehbiso ilaahay ku dhaariso kaa marka waa xamaarato qaybta kale ee saddexaad reeguuraa xoodhaqato geel iyo lo iyo ai iyo wa dhaqataan bay dhaqdaan ceelashay ka cabaan kuwaas miyigay ku badan yihiin adoo iska socda habeen reer reerdhanoo guri baad maqli oo koorta iyo gibilka iyo qalacda socota meeshana waa cidlo meel anugu ka soo jeedo dhul dhano degan yihiinoo habeenkii wada daaro ifi baa jira waagu markuu bayaan marafur iyo filgin taagan iyo habaas mooye waxaad arki uusan jirin macalin bashiir weydiiye beerjini baa la yihahdaa meelo la degan yahay oday reerka waxaa la dhihi jiray haweenbuu ka guursadoo ka qabaa dad soo raacdoo la soo safarto habeenku wuxuu ku fariisin daarbu ku seexiin hilib iyo caano iyo subag baad ka dhargi markuu waagu baryana adoo bus jiifun baad darki sheekh dhaqanaa la odhan jiray ayib alligu inahaas waa iska kaftare jinku waa inahaas farajacat الشhayaaiinu ilaa qowmihi shayaadiinta waxay u soo laabteen tolkoodo warbay soo celiyeen oo waxay yidhaahdeen shayaadiinta waa kuwa cirka loo dirahayay xogta keeni jiray baa soo laabtay oo la soo fiijiyo gantaa lagala daalay fa waxay dheen maa lakum idin helo usoo rogmateen aw warkii laydinka sugahayay qaaluu waxay dheen xiila waa la tidee baynanaa inta annaga ka dhaxaysa wa bayna khabari sama lisu diid waa lisu gantaal baa naga hor yimid wa ursila calayna waxaa nalagu sii dambaaburiya dhimbelo qaaluu waxay yidhahdeen maa daka ila min shayin xadaa yani waa qaacida caqliya qaacida caqliya maa min xaadiثin ila walahu muxdi wax walba alqaacida sababiya wix la odhan jira wey shay walba sabab buu sabab buu leeyahay waxay yidhahdeen caqligooda furijinkii maa daaka iyo shuhubkan iyo warkii laisu diiday cirka in loo dhaqaaqo oo muusan dhicin ilaa min shayin xadaa wax isbedelay oo soo darriyay unbaa jiraydheh horaanba waa anagii tegi jiray maxaa keena hadda in laisgantaaleeyo hawl baa soo korodhay usuuliyintuna waxay ma min xukmin xadiiin ila walahu sabab mutajadid ama alxukmu yudaafu ilaa mxuu ahaa aqrabi sababin tajadada xukmku hadduu yimaado sababka ugu dambeeyey baa loo tiiriyaa sababka ugu dambeeyey baa loo tiiriyaa maalan nin baa hadda kor anugu aan madaxa ku dhuftay kadib maalmo kadib baad ugu toorigelisay ninkaa dhintay sababkee u dhintay baa laleeyahay tii u dambaysaan u tirinaynaa haddaan la hubsanin in eel iyo utun hore ku maqnaydoo tatiina wax ka qayb qaata haddaan la xaqiijin maa daaka ilaa min shayin xadaa fadribu way dhaheen garaaca yani safra dhaqaaqa fadriba ay fadhabu mashaariq alardi wa magaaribaha bari iyo galbeed u kala dhulka berigiisa iyo galbeedkiisa loo kala yaaco oo ha la ogaado wixii keenay fanduruu fiiriya dhugta maa hada aladii xaala baynana wa bayna khabari اsamaa muxuu yahay waxaa noo diiday oo na kala teday annaga iyo xogtii aan cirka ka heli jiray fanalaquu jinki waa dhaqaaqeen dalow jin dhaqaaqay socod badana yadribuuna mashaariq aladi wamaqaaribaha iyagoo u kala safrahaya e, bariya galbeedba bariya galbeed waa iska miaal koonfur iyo waqooyin loo kala dhaqaaq famara nafaru kooxdiiba waxay soo mareen aladiina kooxdaasoo ahaduu u soo dhaqaaqay naxwa tihaamata xagga deexda jidde iyo maka iyo madiina dhulkan xeebta ah hoose ee intaan la gaadhin qasiim iyo burayde iyo najd riyaadii xagga aan loo kicin dhulkan ayaa la yidhahda tihaama la yidhahda wahwa binakhlata wahwa suubanaho binalata ku sugan baa ii qoran laakiin sida sawaabka riwaayada bukhaari iyo sunankaba iyo masaaniidaba binalata wey meesha magaceeda nahla la yidhahda meel u dhexaysa daa'if daa'if iyo maka u dhexaysa wey famara nafaru kooxdu waxay soo mareen jinka inay sagaal ahayn waa soo sheegay sagaal nin sagaal nin oo jin nafaru aladiina akhaduu qabtay naxwa tihaamata waxay soo mareen wahwa suubanaho binakhlata meesha leeda jooga caamidiina ay qaasidiina اذihaaba ilaa suuqi cukaad maxay rabeen markay halkaa naqla soo mareen inay suuq cukaad tagaan oo carabtu waxay ku sheekaysan iyo xogta soo kordhay ay ogaadaan meesha basharku iskugu yimaada ay imaan hayaan way dhegdhegaynhayaan nabi in la diray waxa soo kordhay dadkay ka ogaanayaan dadkay ka ogaanayaan wahuwa suubanuhu binaklata jooga caamidiina iyagoo u socda ilaa suuqi cukaad u socday yay mareen wahuwa suubanuhuna yusalii uu tujinaya biasxaabi asxaabtiisa uu tujinaya asxaabta maalinka nabiga la tukanaysay meesha naqle la joogtay ee suuqa cukaada kala qayb gashay zayd ibnu xaaria umbaa la magac dhabay saxaabada kale lama sheegi waa uun saxaabada hore mutaqadimiinta wey saabiqiintii ayib zayd ibnu xaaria oo nabiga markaa khaadimkiisana ahaa unbay riwaayadku caddeeyeen jinkaa nabiga maray meesha ku marayna sagaal bay ahaayeen waxaa laga magac dhabay wadaad layaa zawbaca zawbac oo jinha dalla socohad xadiidkiisana waxaa wariyey cabdullah mascuud baa laga wariyaa min cinda albazar wاlxaakim habiطuu cala الnabiy wahuwa yaqra'u اlqur'ana bibaطni nakhlata meesha dixdeeda falama samicuu qaaluu ansituu wakanuu tiscatan axaduhum zawbaca oo riwaayadii ibn mascuud ee muwaafiqa lxadiid ibn cabaas cinda albazaari wاlxaakim wغayrihima whuwa yusalli asagoo tujinay nabigu biasxaabihi salaata alfajri bay ka duldhaceen falammaa samicuu lqur'aana qur-aankii markay jinku maqleen istamacuu lahu way u dhagraariciyeen waa dhagaysteen wa qaaluu waxay yidhaahdeen hada aladii xaala baynana wa bayna khabri اsama maxaa yeelay shaygii soo darriyey oo ah in cirka inay war loo diido sabab buu leehay asbaabta oo dhan bay fiiriyeen halkaa sababbay ogaadeen kiibay ku dhejiyeen ayib idan marka haddii asbaab oo dhan la waayo maanicuna hal shay noqdo tacayana litacliil meeshay suuliintu dhihi jireen oo kale wey yacnii xugun baad baadhis cilalkiisii oo dhan wax cillo u suubada hal shay baad ka heshay kaa baad leedahay yatacayan litacliil mawaanic baad barbaadhay oo wax diidi karta ama caabin karta hal mid baad heshay tacayana lilmanci nafs shay wixii oo dhan bay baadheen qodqodeen waxay soo heleen waxaan ka ahayn intaan waa jasmiyeen shikiba kama qabaan waxay yidhahdeen hada aladii xaala baynana kani waa ka teeday annaga iyo wa bayna khabari الsama yani qur'aankan wey hada اlqur'aan aladii xaala baynana wa bayna khabari الsama warka annaga kuturkuteen iyo war la soo xaday iyo howla aan ku daray iyo xisaabahaasay ahaayeen qur-aan waxyo cindallaahi ka yimid oo mubaashira adduunka yimid kaasaa marka diiday in la garab socdo farajacuu waa laabteen qolyahan idan qolyahan waa qolyuhu ibnu cabaas leey nabigu ma arag lamana kulmin qur-aanna kuma akhriin ayagaa nabiga ka soo duldhacay qur-aankii bay dhegaysteen warkii bay isla laabeen xogtii bay geeyeen oo u geeyeen ogaasyadii soo diray farajacuu waa laabteen ilaa qawmin tolkood bay u laabteen faqaaluu waxay yaa qawmana tolkayow innaa samicnaa waxaanu maqalay qur'aanan qur'aan cajaban ay badiican wax lamida uusan jirin kalaamka carbeed aan shabihin gabay aanu u ekayn wax laisku aadiye aan ahayn biniaadam uusan awoodi karin mucjis ah xagga nadmigiisa fasaaxadiisa macaanidiisa dhan walba buuxa qur'aanan cajaban yani waxaan way yaqaaneen ilajunka iyagaa macalimiin u aha carab iyo quraysh iyo jaahiliyada adduunka haysata iyagaa looga dambeeyey ayagiibaa isdhiibay marka marka haddii macalinkiiba isdhiibay warku waa isku dhammaaday samicnaa qur'aanan cajaban ay badican yar wuxuu ku hanuunayaa ila rushdi xaq iyo sawaab buu ugu yeedhaya qur-aanka ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam wey faaamanaa bih waanu rumaynay walan nushrika birabbina axadan ilaahayna axad ugu sharig yeeli mayno go-aan bay bay qaateen waba islaameenba nimanka ayagaa isla markiiba waa islaameen maxaa yeele inay tahay hawl rabbi bani aadam shuqul ku lahayn jinno awoodin makhluuqna uusan awoodin horay ka qaateen cilmigu intuu doonaba laaki adigu ku anfacahay wakay ku badbaadeen saxaaratu qowmi fircawn ilahay ku badbaadiyey markii hawshii intii lasqabtay nabi muuse iyagu food isgeliyeen arkeen wuxuunu sixir iska dhiibeen wax walbaa loogu hanjabo oo daaquudkii fircawn hanjabo dhaqaaqi waayeen inuu iimaanku qalbigaada galo iimaan saxiix unbaa kugu filan inaad u dulqaadato jamiic almasaa'ib washadaa'id tarbiyo dheer iyo khibrad bay u baahan tahay iyo soddon in la soo carbiye iyo howlaha waa iska uun bini warkii wey saxaaratu qowmi fircawn daqiiqada kahor maxay ahaayeen kufri iyo gaalli bay difaacahayeen isla markiibay iimaan qalbigooda taabto markay yaqiintu taabatay wax walba intii lagu sameeya la dhaqaajin waaye khibrad badan iyo tajribe iyo carbin fara iyo ma ku soo baxay mar iimaanku hadduu ku taabto waxaa weeye hawlaha kale ka duwan yahay laakiin iimaankaadu inuu iimaan fiican yahay oo mid muunad culus yahay oo lasoo iska fiiraad iimaan bocboca uusan ahayn wlan nushrika birabbina axada faanzl اllahu caza wajal ilahi calaa nabiyi wuxuu ku soo dejiyey khabarkoodii nabigaa looga warramay marka nabigu xogta isagu ma warna ooma haynin salaad buu tukanayay diinkiisii buu akhristay dantiisii buu qabsay dacwada ahayd ilaahay baa u sheegay marka maalinku halkaa ku tukanayay in ciidan jina la kulmeen qur ay dhagaysteen waxay ku jawaabeen inay rumeeyeen diinkiina ay faafiyeen qul waxaad nabi allow wuxiya ilaya waxaa laii wuxuuya min allahi annahu istamaca alqur'aana minii wy inuu iga dhagaystay oo iga meersadaa laii sheegay nafaro min aljinni oo sagaal ah sawbacana ku jiro idan muxuu ka rabaa sheekhu u keena halkaan intaan u keenay muxuu ka rabaa salaat اlfajri qiraa'ada waa lala jahrhayaa wey hadduusan nabigu qiraa'ada la jahraynin may dhegaysan lahaayeen weeye jinkan iyo ciidankan qulqulahay idan الsunnaة fi qira'aة اlfajri waxaa weeye in kor loo qaado codka insi iyo jinba ay dhegaystaan macnahaasuu imaamku ka raba hadda xadaثna mxamed mثنى abu muسى الbsri qal xadana bn cabdالعlى الsami can daawud bn abi hind cafwan daawud bn abi hind can caamir shacbiy camr shraxil shacbi qaala wuxuu uhi sa'altu calqamata bna qays annaqci baan weydiiyey hal kaana bnu mascuudin shahida maca rasuulilah sal lay slam waxaan weydiiyey buuhi ibnu mascuud ma ka qayb galay nabiga ma la socday cafwan leylat aljinni habeenkii jinka habeenkii jinka nabiga ma la socday jinkan dambe ee nabiga la kulmahayo wafdu nasiibiin baa leedaha wafdi waxaa loo yaqaanaa fi kutub alxadiid wsunan wafdu jini naiibiin naiibiin waa meel hadda ku taalla ciraaq iyo shaam meel udhaxaysa dhulkan hadda aljaziira la yidhaahdo ee ciraaq ku yaalla dhulkaasay ka yimaadeen habeenka ayada ah ayagaa halkaa ka yimid nabiga waxay kula kulmaya qaaru xira baa kula kulmaya maka agteeda kula kulmaya waxaan weydiiyey hal kaana mascuudin mascuud ma aha ilama calqama maxay waa ardada khaaska ahayd ee sayidina ibn mascuud ardayda haaskaeda ah waxbara ee waliba kibaaru taabiciin wey marka asagu caamir weydiinaya caamirna waa min awsaa taabiciin awsaat taabiciin shacbi halkan ibn mascuudin ma shayda mid ka qayb galay maca rasul nabiga la jirankiisa laylat aljinni qaala faqaala calqamat wuxuu hi ana sa'altu ibn mascuud anaaba weydiiye hawsha ayadaa faqultu hal shahida axadu minkum axad idinka mida saxaabay ma joogay maca rasuul nabiga la janankiisa laylat ljinni habeenkii jinku habeen caan ah oo la yaqaano nabigu inuu jin la kulmay qaala wuxuu hi la ibn mascuud maya axad nabiga habeenkaa raacay walaa zayd ibnu xaarita walaa aniga ma jirin walaakin naase yeeshee kunnaa maca rasuulilahi daata leyla habeen habeennaha ka mida ah nabiga la joognay fafaqadnaahu waanu weynay markii dambe nabiga meeluu ka baxayba waanu weynay faltamasnaahu nabigu waxaanu ka dondoonnoon ka raadinoon ka goobnay filawdihi jamcu waadin togob iyo laagaan ka xullay laagihii maka ku badnaa washicaabi jamcu shicbin iyo gollaha shicbigu waa jidka ka dilaaca labada buurood dhexdooda ka dilaaca ama waddo marka ha noqdo ama dhulun iska godan ha noqdee meel bimacnaa macnuhu muxuu ka rabaa imaamku meel aanan nabiga ka raadin habeenkaa ma jiro faqulnaa waxaanu isnidhi bay yidhahdeen qaala bacduna libacdin w iyagaa isla hadlaya saxaabadii ustuir nabigu waa la dafay ay aarat bihi ljin nabiga jin baa dafay hadda waxay yaqaaneen wey waxay fahmi jireen ruux la waayo la dafo carab waxay ku taqaana jin baa ahaa ayib ustuiira nabiga la dafo waa lala duulay oo u khutiila ama waa la kaaye kaayadoo waa la usdugay si hoose in lagu alqatlu bikhufyatin wa siriya ayaa la yidhaha hiilada ama ikhtiyaalka la yidhahdaa waxaa hadda isnationka u taqaanaa idinku yani wax walba yani haddii nabiga si bareen loo soo war waa arki lahayn wey saxaabadu ayagaaba jooga bini aadam hadduu nabiga waxyeelo si bareera waanu arki lahayn laakiin ama jin aan la arkayn nin baa dafay ama si kaayan oo qarsoon baa nabiga loo dilay bay is yidhaahdeen maxaa yeele ruux markaad aad u jeceshahay ood weydo waxaad qadari aswa al ixtimaalaad wax loog yahay wey isdhihi maysid sheekh malowe ha waa ilaahaybabaa sii qaadayba dhihi maysid ma la baa si qaadu xaj ku jira ma dhahaysid isla marka waxaa kuu soo degdegi hawsha ugu khatarsane wadaadka ku bixi karo maxaa ilaah jacaylka aad jeceshaa keenaya jacaylka nabiga u qabeen maysan dhihin si nabi ciise la dhoofiyey malaa'ig baa qaaday ilaahay buu subxaana wa tacala lasoo la soo xaajoonayaa waxay yidhaahdeen uqtiila awsat wa hada shan lmuxibi lixabiibihi qaal mscuud wuxuu yidhi fabitnaa waxaanu barinay bishari laylatin baata biha qawmun waa runtii saxaabigu u khayr daraa ee u shar badnaa dad ay ku bariistaan baan kuwaa bariisanay nabiga lama hayo raad raq iyo iyo wacaal lama hayo idan waxaa weeye saxaabadii waa isku dhex daateen fabitna bishari laylatin baata biha qawmun ayb falama asbaxnaa markaanu waa bariisannay waabaas baa u baryaha daagtooda say u arkaan markaa iyada waa inaad tahay hadda nabiga lawaa nuurka iyo khayrka idaa huwa jaa'in min qibali xiraaa ooba nabigu ka soo halkaas iyo xira ka baxay waagu bari nabigu halka ka soo baxay faidaa huwa jaa'in ooba soo ka imanaya suubanii min qibali ay min jihati xira buurta xira loo jeeda xaggeeda qaala wuxuu uhi saxaabi faqulna yaa rasuul allah rasuulka ilaahay faqadnaaka waa ku weynay fa alabnaaka waa ku doondoonnay falam najid maanan ku helin fabitna bishari leylati baata biha qow habeenkii u khayr darraa u shar badnaa ayaanu barinay weeye oo dad ay ku waabariistaan nabaallow maxaa dhacay faqaal nabig wuxuu uhi aataanii daaciya aljin aataanii waxaa ii yimid daaciya aljinni ergaygii jinkaa ii yimid jinkii baa wafti soo dirsaday xidhnab allo waxaan rabnaa inaad noo timaado oon su'aalo ku weyddiisanno oo diinka aad noo sharaxdo innagu aan iswarsanno saxaabada iyo xertanna waan isku rafaadaynaaye ka soo tag majinbaad u dul qadan kartaa ayib oday dhintay oo cabdiraxmaan khalib la odhan jiray baa laba kun iyo toddobadii iiga sheekeeyey wuxuu hi kismaayo niman soomaaliyadoo jooga oo la yidhaahdo jinkay soo dejiyaan oo qolyahan saraakiishana sixirka iyo balaayada iyo u samayn jiray ayaa waxaa ii dirayba nin mas-uulo hadda hadalkii sheegi maayo nin dhintay oday ah oo janaalahii soomaaliyeed ka mid ahaa ayaa wuxuu hi nimankan taad u tagto xaalku waa xun yahaye bal iigu yeedh asaguna wuxuu ahaa xertii ay soo tababareen ruushka cabdiraxmaan khalib waad garanaysaan ayib marka asagaa iga sheekeeyey canada toronto igaga sheekeeyey laba kun rag badanna waa ila jooga hadda waba magacaabi maayo marka nimankii markaan keenay oo odaygu u yimaadeen janaalka u yimaadeen maxaa idhi buui maxaad samaysaan idinku waxay dheen annagu u yeedhnaa soo dejinnaa waxa bashar looga baahanya baan soo qabannaa ninkii la garan waayo warkiisa la bixin waayo jinkan ku diraa waa la kala fiiqaa hadda wadaas waasho waan kugu sii daynaynaa deedna boodh baa kaa waxaan idhi buui war waxaan uma aaminsanayn muruq iga bixi waaya halkaa dambe igaga jire oo insi iga saari waay nimanka jinkeed sheegaysa intaad u yeedho murqa iga bixiyeen isagaaba dee ruux ka cawl adag marka wuxuu nalka waa in la damiyeyo jinku ma ogola iftiin faynusi la damiyey tariigii la damiyey nalkii la damiyey waxay dhaheen buri gooni u istaag yayna baalluhu ku tumanin dadka kale gooni u fadhiiso gooni baa la markaasaa meeshii garabku waad mooda buui bir culayska inuun shamiito iyo tirir qaban hayaan mooyeen wax biniaadan suuraysan karo markii laba goor lay camujuujiyo oo feeruhu jabi gaadhay yaaniba bes iga dhaha bes bes marka waxaa weeye baalaan qorshahooda wax bini aadam xamili kara maa leanna waa caalam ulhayb isku baab ma isma fahmi karo islama qabsan karo saa darteed nabiga oga tegay saxaabada oo keliga ugu tegay ayib nabigule maxaa yeelay waa basharka waxbuu kaga duwan yahay waxbuu kaga duwan yahay maxaa yeelay wuxuu nabigu qaadaya u dul qaadanaya aadama ma xamili karaan ataanii daaciya aljin jin baa ii yimid wafdigoodii fadahabtu macaha waa jini hadadood buu ku dhaha kaale waan israacaynaa mahawar baan kaa rabnaa xogay jinkaan kuu geynayaa waad carar lahayd oo wadaad macallin ahaayo hadda magaciisa sheegay muxusen qallaafa garan baan u malayn ayaa wuxuu ii yimid laba kun iyo kowdii buu ii yimid gabadh ka xanuunsata dugsiga joogtay buu qur-aan saaray markaasaa jin ka hadlee jinkiibaa waxay wuxuu yidhi ka baxa gabadha maxaad ka rabtaan ka baxa faryadbi ixtaga ka sameeya socda xadhe waan ka baxaynaa laakiin hal shar ayadaan ka baxayna adigaan ku gelaynaa bay dheheen kabihii buu ka soo cararay wadaadkoo cararhaya oo wax kaba wadanin yaa sigiiska igu yimid macallin baa dugsi qur-aan dhiga ciidka ka dhigi jiray hadda magaciisa waba sheegin rag badan baa garanaya haddaan sheego marka waxaa weeye <laughs> nin howlo badan baa marka isagoo carara maxaad u carartay baa haddii jinyir waan ka baxdaan ku gelahayaa maxaa i fadhiisayey bui meesha marka bini aadamku jinka aad bay oga cabsadaan aad bay oga cabsadaan waana ninkaa wuxuu sameeyey jin baa markii ugu horraysa jin ka dhawaaqa gabadh buui ka bax xaggeen ka baxaa afka ka bax buui afka gabadhii baa afka derbiga ku karacday ilkii oo dhan baa ka daatay lama ogta meeshay ka baxaan ka baxaan bay ruux u dhacahayaa in faraha iyo lugaha iyo meelaha u dira araafta loo dira markaad ruux ka saaraysa baalka jinkaa meelaha araafta yaa loo dira faraha iyo lugaha iyo caggaha ka baxba la meel duleesha ka baxba lama yidhaahdo dhegta ka bax haddaad tira fuqaysa ruuxa isha ka bax ishaa soo boodaysa marka meelaha araafta loo diraa afka ka bax buuri gabadhii baa derbigii la dhacday afkii sidii <laughs> qooley biyo cabays ilkoo dhan baa ka daatay aafo dhibaatooyin badan u geystay wadaadka marka markuu cararayn ba ugu daraaun wixii kale waa iska roontahay ee kabiya ka cararay dugsiga dhannaaba fadahabtu macahu waan raacay buu nabig sal slam daaci aljinni baan raacay faqara'tu calayhim اlqur'aan idan faqara'tu calayhim اlqur'aan maxay kugu caddaynaysaa ayib waxaa la yidhi almaطluubu wa calaa binaa'i اalab calaa binaa'i اalab inay codsadeen markay u imanhayeen nabiga u imanhayeen waxay ka codsanayeen ujeeddaday nabigu u codsadeen maxay ahayd qira'at اlqur'an faqara'tu calayhim اlqur'an baa ku fasiraysa ayb hawlahaas laguma qaldamo yacni falka dambee dhacay wuxuu kuu fasirayaa sababkii hore ayuu kuu caddaynaya ayb qolyo ku khaldamay baan arkaayay oo yidhi kufri baa maslaxa loogu dhici karaa maxaa yeelay xajaaj ibnu cilaada sulami ayaa nabiga ka codsaday sumaalkiisa iyo hantitiisa u badbaadsado inuu nabiga wax ka sheego qisadii aad garanaysaan caanka ahay saxaabiga intuu khaybar xilligeedii islaamay hanti badan baa maka u taalay qurayshna ma ogayn inuu markaa islaamay wuxuu raba xoolihiisu soo badbaadsa nabi wuxuu dhinaa waxoogoo aan wax sheego ii fasax markuu maka yimid yaa lihi khaybar ka warran yuhuud iyo nabi maxamed baa food isgeliyaanu maqlay yay guushu raacday yaa jabay yaa libinta laga helay yaa magdheer isku dhaxlay muxuu idhi maxamed waxa ku dhacay isagii saxaabadiisii iyo xertiisii maydheer bay isku dhaleen magdheer bay isku dhaxleen sida addoommada suuqa looga iibsanayaa saxaabiyaadkii gabdhihoo dhan baa yaa badhaa ah, marka wixii hantida meelaha ii taal intaan durba xaraashiyo waxaan rabaa inaan ka qayb galo hantida la xaraashaya muslimiinta inaan ka faa'iidaysto wiidinula ah diimaha keena wixii ga maanay isu ururiya warkii bay la kala dhaqaaqday lagu farxay meesha oguuriya ka dhacday sharaabkii baa la cabbay khamradii baa la afuuftay cabaas iyo saxaabadii joogtay ee mustakhfintaabaa hawshii maqlay waa isku dhexdaateen cabaas wuu kici waayey fadhigiiba ka kicda markii loo sheegay wadnihii baa loo dhaafay kadib markuu cabaar joogo miirsidii buu intuu bukoora soo luuday wuxuu ihi xajaajow warka aad sheegtay muxuu ahaa wuxuu ilaahay noo ballanqaaday baa ka runsan waxaad sheegtay muxuu aha waxaad la timid maka la timid ilahi wuxuu noo ballanqaaday gaala inay jabi oo nabigu weligii libinta uu yeelaan waxaad wadda muxuu yahay wuu u baaqay wuxuu idhi hoosu aan kaa hantay urursade hoosu bax nin aan kaa hantay urursade kadib intuu dhegta afku wuxuu markaan guriga tago si goonaa ah iigu imow guriga uga daba tegey wuxuu yidhi nabi ilaahaygi waa guuleeyey yuhuud waa jabtay khumuskii baa laga shaqeeyey nabi safi buu qaatay saamu safi la odhan jiray guul aan la arag baa ka dhacday yuhuudna magdheer bay isku dhaxleen waxaad yeelaysaa nabigaan la soo tashadee kaartana nabigaa ii soo sallaxay waxaad yeel aan kaa hantay urursadee warkaasi ha sheegi markaan xoolahee urursado oon marka ka baxo oon saddex bari sii maqnahay qoreysh runta u sheeg buuri adugu inta laakiin aan xogow biilashay warursanayo iyo hantidayda juuqaa dhihi cabbaas iska dulqaatay markuu ogaaday xajaaj inuu noqdo hantidiiso dhan urursado madiine tegey iyo quraysho meeshan kaftamayso qoslaysoon ka maqnayn oo xaramkay fadhadiy soo dul istaagay qurayshay maxaa maalooda idiin sheegay xajaaj warkaas been iyo kiri uf wey wuu idinku sirahayey hantiinibuu idinka urursaday gaala waa jabtay kufaar jabtay idinkuna waa jabi doontaan way isfiiriye waxay dhah walle iyo iyo xajaaj cabbaas baa run sheegaya dhila waa oday waayeelahoo oo weligood been lagu aqoon reer bani haashima ah, hawshaas idan maxaan ka rabaa warkii aan idinku dheeraynin e, xajaaj nabigu wuxuu ka codsaday inuu wax sheego wuxuu sheegay muxuu noqday alkadibu fi اlxarb nabiga ma waba kama sheegin wuxuu idhi muslimiina gaala dagaalamay muslimiinta waa la jabiyey idan falkaa dambe asaga uu sameeyey waa tafsiirun lima alaba awalan tafsiirun wa bayaanu lima alaba awalan markii u horraysa nabigu idanka ka soo qaatay idanku muxuu ahaa nabi allow inaan been sheego aan ku badbaadsanayo xoolahayga ii fasax bay ahayd ee nabi allow adigaan ku caayahaya waa kufrun fi ddiin walaa yajuusu ila bilkraah marka waxyaabaha noocaas aad iskaga ilaliya haddaad diidaanna riwaayada noocaa sheegis nabiga alla waxbaan kaa sheegahayaa waxaa la tafridu macmar can aabitin can anasin wa riwaayatu macmarin can aabitin daciifatu cinda ahli اxadiiث munkara munkara weeye xataa shaada haddii laakiin aan lanaa waxu riwaayatu macmarin can aabitin can anas isagaa la tafriid lafdigaas waxaan leenahay falkiisa dambe ee uu sameeyeyba wuxuu yahay tafsiirun wa bayaanun limaa alab idan almaluubu waaqica dambe dhacay waa calaa binaa'i eh, aalab baa layihahdaa marka waa calaa khiraari alab weligaa hawsha ku khaldami hawsha ku khaldami iskaga ilaali qaala wuxuu uhi saxaabigii fanalaqa bina nabigu waa nala tegey cabdulaahi wuxuu nabigaana kaxeeyey hawl hariiba wey hadee oo cajiibo ah xalay jin baan la bariyey qur-aan baan ku dul akhriyey waa diinkii bay qaateen shir lagu kala baxo insiya dhex maray jin baa dhacay saxaabada nabig wuxuu damcay inuu bal hawshii uu soo tuso fainalaqa bina nabigu waa nala dhaqaaqay fa araanaa wuxuuna tusiiyey aaaarahum aahaar aljin jin xalay oo dhan meeshuu deganaa iyo fadalkiisii iyo meeshay degeen iyo guryahoodii iyo teendhooyinkii buu na tusay iyo wa aahaara niiraanihim geeli iyo xoolahay qasheen dabkii ay ku shiteen waaba kanba waa mucjiza min mucjizat rasuul inta badan jinka lama arko meelo wax ku shito raadkiisa lama arko meeluu fadhiya lama arko shanqadhiisunbaa la maqlaa habeenaha qaarkood adoo ceel usoo dhowraad waxaad maqlay ceelka ingiil laga shubahayo heesta ka dhici iyo koorta yeeri iyo boodaanka iyo qalowda markaad timaadana waxba arki maysid laakiin tan waa mucjim inuu ay saxaabadu arkaan jinka aaaartiisii iyo meeshay degeen way kala yaqaana saxaabada la soco waa niman yaqaano xoolaha iyo bani yaqaan waxaan inuusan fadal aadama ahayn way garanayaan way yaqiinsadeen fa aranaa aahaarahum buu nabiguna tusiyey raadadkoodii iyo waxay ka tageen iyo wa aahaara niiraanihim iyo dabkoodii raadkiisii wa sa'aluuhu zaada sahayna nabigu way weydiisteen yani maxaa noo bannaan bay dhaheen oon sahay ka dhigan karaa maxaan calfan karaa maxaan cuni karaa ila waa islaamnay insina hadda waa islaameen maxaa noo kala seeraa su badan bay nabiga weydiiyeen faqaala subaan wuxu uhi alayhi salaat wasalaam lakum waxaa idaa ahada kullu cadmin laf walba oo dukira smullahi ilaahay magaciisa lagu gowracay laf walba oo neefka marka magacaalah loo qabtay baadana maxay dhe ma ahee waa marka la cunay bismillaahi la yidhi raashiin walbo marka la cunay bismillaahi la yidhi oo hilib ah ama neefkiisaba lagu gowracay oo yaacu dhacahaya fii aydiikum baa idi ahaada laf walboo gacantiisana soo gasha oo magaca ilaahay lagu gowracay ama bisinka loo qoto marka la cunahayo baa idin ahaad awfara maa yakuunu laxman ayadoo ah maalinkay u hili badnayd maalinka u hilib badnayd hilibkii laga cunay insi ka cunay baa lagu soo cella saarahaya iyadood buuxdaad helaysaan wey iyadood buuxdaad helaysaan lakum kulu cadmin dukar ismullahi calayh yaqacu fii aydiikum awfara ay akara akara maa yakuunu laxman oo ahaanaya xilligu u hilib badnaa taasi ayagaa calfanaya waa hilibkii ay ayaga eh, jinka isticmaali lahaayeen wa kullu bacratin saalo walba oo xooluhu ay saala dhigtaan geela bacraga geela loo isticmaalaayo calafun waa calaf lidawaabikum xoolihiinna fardihiinna iyo baqlihiinna iyo dameerihiinna iyo xoolaha kale dhaqataan yaa laydiin saaray wey faqaala rasul rasulka alle wuxu mar hadday sidaa tahay falaa tastanjuu ku istijoonina bihimaa ay bilcidaami iyo walbacari saalada iyo ha ku istijoonina fainahumaa labadaasi laftaas iyo saladuba طacaamu ikhwaanikum waa walaalihiin sahaydoodi weeye calafkoodi ikhwaanikum min aljinna kuwa islaama loo jeedaa kuwa gaalada riwaaya dacfi ku jira waxaa ku yimid bacd almi ay taxsiiniyaan kuwa gaalada iyagu waxay cunaan neef walbo bakhtiyey ama aan bisinka loo qabanin ama ilaahay bisinkiisa aan lagu gowricin baa iyagu calfaysta way calaf ka dhigtaan ama cunto ka dhigtaan xadiikan marka intayna ka tegin xoogow ee wadaaddaa ka hadlay tirmidi fii jaamic markaynu soo maraynay waxaynu soo maray inuu rajaxay riwaayada ibnu culaya wayna iman doontaa bimacnaa marka la soo gaabiyo daawudna bihindi madaaru lxadiii waa calaa daawudna bihindi buu ku dul wareegaya xadiiku laba jamacaana ka qaata aaifa basriyiin wa aaifa kuufiyiin baa ka qaata ayb qolyaha iyaga basriyiintu xadiidka way kala saaraan oo inta musnadkee marfuuca ah waxay ku eg tahay faaraana aahaarahum wa aahaara niiraanihim intan ka dambaysa wasa'aluhu zaada ilaa akhir اxadiiثna waxay ka dhigeen min mursal الshacbi bay ka dhigaan طaa'ifa marka min alkuufiyiin min alkuufiyiin oo uu ka mid yahay xafs bnu khiyaas xaggayna ku soo maray oo kami yaxya bn abi zaaida ka yahay iyo kuwa aan kuufiyiin ka mid yahay cabdulwahaab bn caطa alcaamiri jamaaca yowmi اlkuufiyiinna waxay ka dhigeen xadiidko dhan musnad bay ka dhigeen musnad marfuuca laga bilaabo bilowga ilaa dhammaadka tirmidi marka wuxuu rajaxay alriwaaya almufasila fii jaamicihi in la kala qaado wasa'aluhu zaada wixii ka dambeeyan laga dhigo mursal wixii koran laga dhigo musnad marfuuca laga dhigo daara qudni ceelkiisa sidaa uu maray tirmidi buu rajaxay ceelka mujaladka shanaad tafsiil dheer baa ku jira wuxuu leeya yarwihi daawud nabi hind can الshacbiy can calqamat bni qays can cabdillaahi bni mascuud rawaahu canhu can daawuud buu u jeedaa jamaacatu min alkuufiyiina wاlbasriyiin faama اlbasriyuun fajacaluu qowlahu wasa'aluuhu zaada ilى akhir اlxadiiثi min qowli الshacbiyi mursala وأma yaxya bn abi zaa'ida وغayruhu min اlkuufiyiina faadrajuuhu fi xadiiثi bni mascuudi can الnabiyi wالصaxiixu qowl man fasalahu fainahu min kalaami shacbiyi mursala cilalka saasuu leeyahy daaraqudni mujaladka shanaad sidaasuu ku yidhahdaa tafsiilka dheere ku jira cilalka tafsiil ra'yi ka yaroo hal sadaroo mukhtasar ama laba sadaroo mukhtasarana kitaabkiisa atatabuc walizaamaat buu ku yidhaahdaa tatabuc walizaamaat sabxada ana kolley nusqadan u taxqiijiyey sheekh muqbil sabxada saddex boqol toddobaatan iyo kow hadalka cidalkana ka fiican hadalka meesha ku jira tatabuca leanna hadalka cidalku waxaa wey hadal faahfaahsan oo kuufiyiin riwaayaatum can daa'uud waa dhammaanteed waa musnada marfuuca riwaayat lbasriyiinna waa muasila mufasila oo waxay kala qaaday qaybta mursalka iyo qaybta mawsuulada ee musnadada kala qaaday nawwi wuxuu isku dayay inuu ka jawaabo qadiyadda ayada marka wuxuu leeyahay si walbaa noqotay hadalkan waa hadal daahirkiisu waa marfuuc musnada wey wax ijtihaad iyo caqli ugu keeni karana ma aha daahirku waxaa weeye shacbi xadiidkan wuxuu ka qadanayaa uun ibn mascuud can saxaaba tawiilkaas hadalkaasi waa sax laakiin ma aha kalaam cilmi ah agga xadiidka kalaam cilmiga ah maaha yani waxaa laga hadlay mursalku waa un nabigaa loo tiiriyey waa inaad sheegto e, e, mustanad iyo e, xujo xadiidka badbaadisa qaybsi dambe idan waxaa in la yidhahda ahayd maraasilu shacbi cinda almuxadisiina waa sixaaxun maraasilu shacbi cinda almuxadisiina waa sixaax taasaa yaa ahayd la yidhahda cijli fi taarikhi iqaat fi taarikh الhiqaat tarjamada shacbi wuxuu ku yidhi mursal الshacbiyi صaxiixun laa yursilu ila صaxiixan صaxiixan wuu ku celceliyey weliba mursal shacbiyi صaxiixun laa yursilu ila صaxiixan صaxiixan waana ta keentay muslim asagoo og asagoo og in riwaayada irsaalku ay badan tahay iyo tafsiilku ay badan tahay wuxuu ku bilaabay xadiidki baabka ku bilaabay riwaayadii irsaalka wadatay lann wuxuu og yahay shacbi laa yursilu ila صaxiix sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaar ibn masluul ee mujaladka koobaad abcadan saddexda mujaladka ee waaweyn mujaladka koobaad oo hadda labaad noqonaya hadda markaad waad fahansantihiin safxada wuxuu ku yidhi الshacbiyu cindahum cinda اlmuxadiثiin صaxiixu اlmaraasiil laa yacrifuuna lahu mursala ila صaxiixa marka waa ta keentay muslim inuu doorto riwaayadii kuufiyiinta inuu hormariyo tafsiilkana wuu keeni doonaa wuu ka hadli muslim marka hawsha kama qarsoono ya riwaaya basriyiinta wuu keeni doonaa marka ra'yiga daara qudni iyo tirmidi imaamku waa og yahay laakinahu khaalafahumaa can qasdin wa tacamudin wuxuuna ka duulayaa ama shacbi hal wasliyo xadiidka ha isnaadiyo ama ha waa saxiix cala ayi taxaal macnahaas imaamku tilmaamaya dhibba ma laha waxadaaniihi waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey waxadaaniihi cali bnu xujr bn yaasa sacdi baa ii tabiyey xadiidka fii xadiid abi hurayra intayna ka tegin jinkan waxaa ku yimid fi saxiix bukhari waad garanaysaan inahu aataanii wafdu jinni nasiibiin wa nicma aljin nabigu waa ammaanay niman jinoo wanaagsan oo war fiican leh nabiga suuraturaxmaan buu ku dul akhriyey way garaabayeen way gar qaadanayeen biniaadamka indhaha soo taagahaya ee indha caddaynhaya maysanayn wejinku niman waxyiga qaadanaya diinka qaadanaya hogaansamay way inaga aqoon badan yihiin wax badan aysan ogeyn bay og marka ninku hadduu wax ku dheer yahayna wax badan baa u kala baxsan ataanii inahu ataanii wafdu jini nasiibiin wanicma اljin fasa'aluunii zaada fadacowtu اllaha lahum inuu nabigu u duceeyey in ma aha in iska saaran tahay in lafaha loo saaray hilib oo saalada loo saaro calaf looga dhigo nabiga ilahay u baryey markay dhibaato u sheegteen ilahna waa aqbal hada min mucjizaatihi calayh salaatu wasalaam وxadanii cali bn xujasacdi xadana ismaaciil bn ibrahim bn culayata waa riwaayada tirmidi uu rajaxay can daawudna bihin bihada اlsnaadi ilaa qawlihi maarata muslim ilaa qowlihi wa aahaari niraahim faaraana aaaarahum raadkoodii buuna tusay wa aahaara niiraan dabkoodii raadkiisii buuna tusay dambaskiisii qaal acbiyu ma aragta hadda qaal shacbiyu wasa'aluhu zaada zaad baa nabiga weydiistay wa kaanuu min jini aljaiira min jini aljaiiraay ahaayeen jaiirada maaha jaiirata carabta looma jeedo waa jaiirada ciraaq dhulkan shaam ee u dhexeeya iyo ciraaq ila akhir اlxadii ee labada webi u dhexeeya webigan dijliya furaad dhulkaas wey min qwl shacbiy kaanuu min jin jaziira ila akhir اxadii bui imaamku min qowl shacbiy wey mufasala min xadii cabdilah wasaluhu zaad laga bilaabo ilaa dhammaadka xadiidka waa min qowl shacbiy mufasalan isagoo laga sooco laga gooyey min xadiii cabdilaahi اlmusnad macnahaas saasuu u cadeeyey riwaayada ibn culay وxadaثnaahu sidoo kale xadidka waxaa noo tabiyey abubakr bn shaybata xadana cabdالlah bn idriis alأwdi can daawud bn hind can الshacbi can calqabata cabdillah bn mascuud can الnabiy ilى qowlihi وaaثaara niiraanihim buu nabiguna tusay dabkoodii dambaskiisii walam yadkur ma sheegin wadaadkan dambe cabdullah bn idriis alأwdi asagoo mutaabacaynaya ibn culaya raacaya maa bacdahu wixii ka dambeeye ma sheegin wey idan inta hore musnadaah xadaثna ibn yaحya التmimi abu bakr الnaysaburi أhbarna khaalid bn cabdالlahi الطaxaan can khaalid ibn mihran alxada khaalid alxada ninkii la ohan jiray can abi macshar wasmuhu ziyaad ibn kulay mashhuur bikunyatihi can ibrahim ibn yaziid الnakhaci can calqamat bn qays can cabdillah bn mascuud طariiq labaad oo kii kale ka duwanba oon marayninba hadda shacbi maraynin qaala wuxuu yihi cabdالlaahi lam akun ma ahayn laylaة اljini maca rasuuli الlah habeenkii jinka nabiga lamaanan joogin wawadidtu waxaanan jeclaan lahaa anii kuntu macah tolla ay nabigu habeenkaa la joogo imaamku yani wax badan baa ii bixilaa wacdaro marka muslim waa og yahay xadiidku in riwaayat اlbasriyiin ay tahay mufasila laakiin riwaayat اlkuufiyiinta hore oo cabdilacla asaami ayuu dooranaya hormariyey musnadada ee dhammayska tiran ama marka mursalka shacbi hal ya asagaaba saxiixa ama ha riwaayada kuufiyiinta ha imaamku waxaana muuqanaysa labada dariiqaba ay kuu bannaayeen inaad tiraa muslim in qaybta dambe ay mursalo tahay wuxuu u xujaystay inay tahay maraasilu shacbi saxiixa ama waxaan leenahay riwaayat alkuufiyiinu rajaxaya inuusan shacbi waxaan saxiixan irsaalina waa qariin litarjiixi riwaayat alkuufiyiin oo kuufiyiin xadiidka inay xifdiyeen qaraa'inta tusaysa waxaa ka mida ana shacbiya yursilu ila saxiixan marka labadaa ariiqba way kuu furan tahay muslim inaad u difaacdo xadiidkiisa culaysmyani riwaayadiisa culays mala haddaad mid asal ka dhigto ta kale qarinaad ka dhigaysa ayib laakiin laba daliilo waa madax bannaan ma noqon karaan marka fan alxadiid la marayo <clears throat> soo ma dhammayn kari intaan yartaa xadaana saciid bn muxamed aljarmiyu wacubaydlahi bnu saciid abu qudaamaa sarksi qaala labada imaam xadaana abu usamata xamaad bn usama can misc bn kitaab alhilaali can macan ibn cabdiraxmaan bn cabdilah bn mascuud wey macan ibn ciisa alqazaaz dabaqadan ma dhaco waa tilmiidu maalik meeshaas wuxuu dhacaa abu usaama kolu dhacaa can macan bn cabdiraxmaan ibn cabdilahi bn mascuud weeye qaala wuxuu uhi wadaadka macana samictu abi aabbahay baan maqlay aabbihiina waa cabdiraxmaan ibn mascuud qaal wuxuu hi aabbahay sa'altu masruuqan ibn alajdc baan weydiiyey waxaan idhi buu man aadana الnabiya nabiga yaa u sheegoo ogeysiiyey biljinni jinku inay u yimaadeen oy sugahayaan ninkan socdana uu jin yahay laylata cafan ciidanka fadhiyana uu jin yahay laylata istamacu اlqur'aan habeenkii qur-aanka saxaabadu markas <laughs> eh, iyo taabiciintu su-aal muhiimbay keeneen nabigu jinki inay fadhiisteeno muxaadaradii sugahayaan oy dhan yihiinoo ninka maqnayn nabiga yaa sheegay ma baa u sheegay ila meelo badan baa wa looga sheegaaye mise dhirtaa nabiga la hadashay dhirtii salaami jirtay assalaamu calayka ya rasuulla geeda iyo dhagaxyo waa nabiga salaamay faqaala wuxuu idhi xadaanii abuuka aabbaha wuxuu ii sheegay yacni ibna mascuud cabdiraxmaan abihi waayo waa cabdullah wuxuu ii sheegay annahu aadanatu waxaa ogeysiisay nabiga bihim biljinni shajaratun geed baa u geed baa nabi alla waa la dhan yahay muxaadarada bilow geed baa hadlay oo nabi alla waa la dhan yahay muxaadarada iyo wacdi iyo qur-aanka ka sii daa riwaayadii isxaaq fii musnadihi geedkay caddaysay aadanat bihim samura geed quraca ah. geed qurac oo abaq bay yidhahdeen reenadoista maan u malaynaya annagu qurac baan u naqaana geed weynoo quraca ah ushe nabi alla waa la dhan yahay bilow hadalka ala yataal imaamku wuxuu ka raba xadiidka dheer uu keenay qur'aanku aanku waxaa weeye in la kala dhagayso oo la kala sugo intaasuu ka rabaa wallahu subxaanah wa tacala aclam